assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo labaatanaad ee kitaabka markaas muxuu ahaa riwaayantada uu wariyey alimaamu muslim uu wariyey waxaa kaloo isaguna la wariyey ibnu abi khayhama ayaa ku wariyey fii kitaabi alcilm marka waxaa kaloo soo marray qofkii oo kan soo socdana ah qofkii lagaba maarmaha ay noqoto oo gaari jeclaystahay wuxu uu dhahayo taas iyadana waa soo maray waana imaanaysa watanka ku xiga وعn أنس رضي الله عنه qال qاla رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم laa yتمنayna أxadكم الmوت لضurin أصاabahu dhib ku dhacay daraaddi yaan u tamaniin lidurin asaaba marka cillada daraaddeed marka cillooyin kale inuu tamaniyo marka mamnuuc ma aha kuwan soo marray ah fain fain kaana laa budda faacilan haddii lagama maarmaan ay tahay inuu samaynayo oo geeri uu tamaniyayo falyaqul allahuma acyinii ma kanat alxayaaةu khayra lii watwafanii ida kanat alwafaatu khayra lii muttafaqun caleyh sida ha yidhaaho allow in noole inta ay geeri eh, ugu fiican tahay noloshuba eh, ina dil oo ofsoo nafta iga qaad inta marka ii fiican tahay geeridu ii fiican tahay sida ha yidhaaho saasuuna dhihi jiray nebigu sal ly slam sida xadiidka camaar ibni yaasir radia allahu canhuma uu ku wariyey ee saxiixa ah ee ibnu khusayma iyo keyrka ay wariyeen salaadaha dhexdooda wuxuu ku ducaysan jiray sidan oo kale ku ducaysan jiray oo wuxuu dhihi jiray allahuma axyinii ma kanat alxayaatu khayra lii watwafanii ida kanat alwafaatu khayra lii asaluka khashyataka fi lgaybi wالshahaada wkalimat alxaqi fi rida wاlغadb oo ilaa aakhiri hada ducaa طawiil ayuu dhihi jiray xadiidkanuna waa xadiid صaxiixo mutafaqun calayh kadalika waxaa isaguna wariyey shanta kalena waa wariyeen yani toddobadaba xadiidka waa wariyeen waxaana sheegay sheikh اlalbani fi kitaab اljanaa'iz wa irwaء اlhaliil wa صaxiix اljaamiع الصaغيir wa can qays bni abi xaazim ninka qays bni abi xaazim la yidhaaho waa taabici mkhadram ah qays bn abi xaazim albajali alaxmasi radia allahu canhu waa nin taabiciho muqadrama weeyaanoo saaxib alcashara la yidhaaho iyo tobanka cashara mubashariinta aba qof wax ka wariyo oon isaga ahayna ma jiro qaala daqalnaa calىa khabaab ibn اlarati radia allahu canhu khabaab ibn alarat baan usoo gallay ibn alarahi baa sidaas hadda halkan iigu qoran laakiin waa ta alarat nacuuduhu annagoo booqanayna jiro aan ku maqallay waqad iktawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dab isku dhejiyey toddoba meelood iska gubay fa qaala markaasu wuxuu yidhi inna asxaabana aladiina salafuu madow walam tanqusum اddunya asxaabtayadii tagtay ee hore u geeriyooday way tageen iyaga oo adduunya ayna waxba kala dhicin oo ajirgoodii ayna waxba ka qaadanin wa inaa asabnaa maa laa najidu lahu mowdican ila turaab annaguna waxaan helay wax aanaan u helaynin ciiddaynan ku asnimo maalka baan helay waa kan hadda ka hor xadiidkan kada qisadan tada oo si kale loo warinaya baan soo maray walowlaa ana nabiya sala alla alay slam nahaana an nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi haddaanu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam naga naahiyin lahayn inaan geeri tamaniyana waan tamaniyi lahaa oo jirada si aada u haysay waana ka bogsaday jiradii marka ثuma ataynaahu marata ukraa mar labaad baan haddana u nimid wa huwa yabnii xaa'iطan lahu isagoo derbikiisa dhisaaya isagoo muxuu aha jidaarkiisa dhisaaya yaanu nimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ina almu'mina layu'jaru fii kulli shayin yunfiquhu ila maa yajcaluhu fii hada turaab qofka mu'minka ah wax kasta oo uu lacag ku bixiyo oo dhanba waa laga ajirsiiyaa ilaa waxa uu ciidda yeelay waxaa cidda uu gelinaya marka waxaa weeye dhismaha wixii dhisme ahee aanu u baahnayn gurigu isagu u baahan yahay dhisashadiisa iyo kuma jiro guryo kale oo marka farabadbadan iyo waxyaalaha dhismahoodu iyagu marka ma ayle ajri male taas waa necbaa nabiguna sala allahu alay wasalam buyuutu shayطaan ayaanu ku magacaabi jiray waxauna marka intifaaciisa aanu qofku u baahnayn oo uu maal jacayl iyo badsashani u dhidhisahay mutafaq عalayh wa hada lafd الbukhaariي bab baab اlwarac wa tarki shubuhaat waracu waa xalaal meerashada inuu qofku waxalla wixii shaki uu ka galo xalaalnimadiisa oo dhanba intuu ka tago wax xalaal oo huba un keliya uu ku gaabsado taasaa warca la tarku shubuhaat shubuhaadkuna iyaduna waa wax aan waadixa aan xunkiisu aanu caddayn weeyaan qaala tacaala wataxsabuunahu hayinan wahuwa cind allahi cadiim waxaad u malaynayseen inuu yahay wax fudud alle agtiisana waa ku weyn yahay aayaddaasu ifkigii umulmu'miniin radia allahu canha alla uu ka beri yeelay ayay ku soo aroortay oo dadkii ifkigaa ka hadhadlay ayuu alla subxaanahu watacaala ku canaantay uu yidhi idinku waxaad u malaynayseen in waxaas wax fudud uu yahay markaas labada qofee mu'miniinta ee bilaash lagu eedeeyey kolkaad arrinkoodii ka hadhadlayseen laakiin alla agtiisa waa ku weyya marka kanna wuxuu aayaddanna usoo deliishanaya alimaamu nawowi radia allahu tacaala canhu inay jiraan waxyaalo dadka la fudud laakiin alla agtiisa ku weyn marka waxaas xaaraannimadiisa iyo xalaalnimadiisa iyo uu shakiyey inay kaa yihiin baaba laga yaaba isaga iskala fudud yihiin laakiin alla agtiisa xaaraan cad oo weyn uu ku yahay isaga inkastaan u kala soconayn marka waa inuu iska dhaafo wa qaala tacaala ina rabaka labilmirsaad can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayh waalih waslama yaquul ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin xalaashu waa caddahay xaraamtuna waa caddahay xalaashu waxa weeyaan wax alla wixii nas uu ku soo arooro min kitaab illahi subxaanahu wa tacaala wa sunnati rasuulihi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu alla kitaabkiisa ku caddeeyo sida khamrada iyo hilibka doofaarka iyo wixii sidaasoo lamid a ah, waa waa xaraam cad wixii alle uu ku caddeeyo kitaabkiisa uu ku caddeeyo xalaalnimadiisa uu ku caddeeyana sida caanihi iyo hilibka xoolaha iyo waxyaalahaas iyo weeyaane waa xalaal sunnadana sidoo kale weeyaan wa baynahumaa waxaana u dhaxeeya mushtabahaatun aw mushtabihaatun laa yaclamuhuna kahiira min annaas waxyaala isku qasqasan oo aan ahayn waxyaala maxalunaska aan ahayn oo aanay garanaynin qaar badanoo dadka ka midahu qaar badanoo dadka ka mida dadka oo dhan ma garanayaan lama dhihin marka dadka oo dhan ma garanayaan lama dhihine waxaa la yidhaha qaar badanoo dadka ka mida ah yaan garanaynin marka qaar kale inay garanayaan arrintaasi ma mancinayso marka ay jiraan dad kamida ahlucilmiga ka mid aho mutakhasisiin ahoo arrimuhu sida isu shabahaan garanayo oo waxyaalahaas nas kale uga qiyaasan karaya wixii la mid ahoo haleeshiin kara noocba noociisa haleeshiin kara oo ka xalaasha ana xalaasha haleeshiin kara ka xaramta xaraamtiisa haleeshiin kara faman itaqaa qofka iska ilaaliya ashubuhaat shubahaadka mushabahaadka mushabihaadka ti lagu soo sheegay way faqrada hore ayaa shubahaadna la yidhaahaaye waa waxaan xalaashiisa iyo xaraamtiisuba ayna waadix ahayn ee ixtimaalaadu ku jire istabra waa u beri noqday lidiinihi wa cirdihi xagga diintiisa waa u beri noqday oo dembi soo raaci maayo xaram muuna ku dhicin sharaftiisa iyo cirdigiisana waa u nabadgalay oo sumcadiisu waa nabadgelaysaayoo dadku ma tuhmaayaan ma dhahayaan qofkaas wax boolicuno iyo waxba toona dhimay kolba haddii wixii uu shaki kalaba iska dhaafay dadkana waa ka nabadgelayaa rabbina waa ka nabadgelayaa waman waqaca fi shubahaat qofka ku dhaca shubhooyinka ku dhacana waqaca fi lxaram xaramtana waa ku dhacaya shubahaadku waxa weeye waa taas waxyaalahaas aan caddayn qofkii wax alla wixii xaraam aan ku caddayn oo dhanbaba iskaga dhiirada oo yidhaha khalaas kolba haddaan wa xaraam la dhihin maxaa ka macnaa yidhaahaa goorta dambe xaraamtii caddaydna waa ku dhacayaa oo marka shayba shay buu gaadhsiiyaa shayba shay buu gaadhsiiyaayo shubahaadkaas xaraamtay gaadhsiinayaan xaraamtana hadday badato mxua kabaa-irta waaweyn bay sii gaadhsiinaysaa kabaa-irtana markuu badsado kufri inuu gaadhsiiyo ayaa suurowda sida loo yidhaaho almuxaramaatu aw almacaasi bariid shirk waa xaaraamtana waa ku dhacayaada marka waxaa laga wada yani xaaraamta ku dhiiranaya riwaaya sidaa caddaysay oo yuushiku an yajsur bay leedahay inuu dhiirkado oo intay aabayeel la-aantu ka badato oo maxna maxaa ka macna ka maxaa ka macna suu isaga leeyahay inuu xaaraantu hubayna goortan bay ku dhacayaa laakiin hadduu horta hore bannaankiisaa maro oo wixii xalaal cad uu ka ogyahay w kale eh, eh, kan iga dug intan xaraam ku dhici lahaa xalaal ha iga tagteen khalaas kaas waa nabadgelaya isagu xaraam uu hubo marka kaas ku dhiran maayo hadduuba dabci ka dhigtay wuxuu shakiyaba inuu iska dhaafo xaraamtii iyada wuxuuba ka boodayaa boqol iyo toban tallaabuu ka boodayaa ka raaci sidii qof xoole la jooga oo kale u la mid yahay yarca oo daajinaya xawla alximaa seeraha dhinaciisa yusiku waxaa waxaa dhaqsanaya an yartaca fiihi inuu dhex daaqo geliyo yani arrintaasi wuxuu ku shabahayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam qof xololo joogo oo meel seero ahoo dawlad u seeran dhinaceeda daajinayo bawdka ugu qabanayo dhahaya anigu siligan siligooda ma gelaayo laakiin intan kale igama xigaan dhinaca ugu qabanayo markuu nabadgalo nabadgalo bila sidaa ku daaqo maalinta dambe wuxuu leeyahay lo-dooda ma lo-daydi ka fiican tahay lo-dooda waxaanay daaqaysaa lo-dayda abaarta maxaanay ku qabtay allah waa gelinaya markaasna indima inta lasoo qabto la karbaashaya ama la xidhaya saasoo kale weeyaan oo qofkii marka xaraamta muxuu aha dhinaceeda isku sola oo aan kasii ka fogaanin waxa weeyaan goorta dambe xaaraamtiina uu ku dhacaya saa daraaddeed o alle subxaana wa tacaala seere uu ugu yeelay xaaraamta oo kolkuu xaaraamta ka hadlayo meelo badan buu ku yidhaha tilka xuduud ullahi falaa taqrabuuha kusoo dhowaanin alaa waina likulli malikin xima war hooy boqor weliba seeruu leeyahay alaa waina xima allahi fi lardi maxaarimuhu alaa ina xima allahi maxaarimuhu war hooye alla seerihiisuna waa waxyaaluu xarimay waxyaaluu xarimay baa isaga seer u ah alaa waina fi ljasad jidhka waxaa ku jirta mudqatan gooshin hilibaabaa ku jirta idaa salaxad hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jidhku dhammaantii uu wada hagaagayo waidaa fasadad hadday xumaatana fasada aljasadu kulluhu jidhka dhammaantii uu wada xumaanayo alaa wahiya alqalbu waana qalbiga taas qalbiga weeyaan hadduu qalbigu hagaago xubnahoo dhan waa wada hagaagayaan indhaha iyo dhegaha iyo carabka iyo lugaha iyo meel walbaba iyo farjiga meel walba waa hagaagaysaa hadduuse qalbigii dhinto khalaas xubnihii oo dhanna waa dhinteen waa hallaabayaan marka wax jira maahmaha ay ku magacaabaan kuwan ciyaartooyda iyo waxyaalaha sadereyn u leeyihiin oo yidhaahaan eh, alcaqlu saliimu fi ljism saliim taasu qalad weeyaan waa cags aljismu saliim fi lqalbi saliim waa inay yidhahaan qofka marka kolkuu qalbigu fayoobaanaya xubnuhu fayoobaanayaan fayobidaa la sheegayaana maaha murqa waaweyne iyo waxyaalahaas iyo feeryahanimo iyo rafcu afqaal iyo waxyaalahaas jama ahee waa camalka saalixa iyo waxyaalahaas inay hogaansamaan siduu wadaadka abubusiri baa wuxuu yihi waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashitat fi lcibaadati alacdaa qalbiga hadday hidaaya kusoo degto xubnuhu waxay u nashaadayaan cibaadada alle ku nashaadayaan muttafaqu calayhi warawaayahu min turuqin bialfaadin mutaqaariba nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhumaa xadiidkan kada wuxuu weriyey isaga wuu ku khudbeeyey siduu nebiguna sal xadidkan kada waa ku khudbeeyey marka musalsal baa la yidhaha noocaas oo kale carabtii waxay lahaan jireen beryihii hore ragooda umarada iyo dhul seer oo geelooda keliya oo u daaqo ayay lahaan jireen oo waxaa ka mid ah ragga noocaas oo kale nin la dhihi jiray kuleyb qabiila taqliib la yidhaha ka dhashay wuxuu soo qabanaya aybuu soo qabanaya ay buu meel ku xidhaya markaasuu xagga iyo xagga rag u kala diraya xagga markaas inta aygaas wahwahdiisa laga maqlo oo dhan buu seenanaya aygaas meeshaad codkiisa ka maqli weydaan calaamadee ayuu dhahaya ayga codkiisu intuu gaadhayo oo dhan buu marka seeran jiray ilaa goortii dambe dagaallo xunxuna xarbulbasuus la dhihi jiray afartan sannadood socon jiray ay seerakiisa hal soo gashay sababteeda ay ka dhasheen hal oo geel isla daaqaysa intuu arkay waxaan dhada waran kaga dhuftay oo dilay oo markaas islaanta ilaa intay barooratay oo muxuu ahaa wiilkii habaryarta u ahayd ee martida u ahayd isagii uu dilay balaaya ka dhacday markaas xadiidka sacb ibni jasamana waxaa ku imaan doona inay dadku inay wax seertaan inayna iyagu lahayn xaq uma leh laa xima ila lilaahi walirasuulih dowladdu xoolaha muslimiintu ay leeyihiin dowladda islaamiga ah ee ku socota manhajkii rasuulka sala allau alayh wasalam xoolaha muslimiinta ay leeyihiin ay gacanta ku hayso wax waa u seeri kartaa laakiin qof xoolihiisa khaaska ah waxba uma seeri karo sharikad iyo muxuu ahay qof gaari iyo midna wacan anasi radi allahu canhu ana nabiya sal ly slam wajada tamratan fi ariiq wuxuu helay xabad ee timira buu ka helay jid ka helay faqaala markaasuu yidhi lowlaa anii akhaafu an takuuna min asadaqati la akaltuha muttafaqun caleyh haddaanan ka baqaynin inay zaka tahay waan cuni lahaa xabaddan timirta ah marka xabaddaa timirta ah wuxuu uga tegayay nebigu sal l slam ka baqayd uu ka baqay inay sadaqo tahay leanna kolkaas waqti waxay ahayd zakada aada iyo aada loo guro oo xuquuqda alla la oofiyo oo waxay ixtimaalkeeda inay zaka tahay ah yaa ixtimaal aada qawiya u ahaa marka shaygii sidaas oo kale sabab loogu maleeyo inuu inuuna xalaal ahayn loogu maleeyo waa laga tegay lakin waswas wax walbaba inaad tidha maxaan ka garanaya taas iyadu ma fiicna wixii sabab macquul a ah loo arko oo loogu maleeya inayna xalaal ahayn iyada waa in lagaga tago waxa kale waxay tusinaysaa wax shayga taafiha ee yar yarka ah inaanu luqato aanu ahayn oo waxba la baafinaynin oo laiska qaadana xabad timir iyo xabad sabuulaha markay bahalihii muxuu ahaay beeralaydu markay beerta soo goostaane meesha lagu tumo ay kusoo daldalayaan xabad xabad ka dhacday iyo waxyaala sidaas oo kale ihiyo waa la iska qaadanaya qofka hela waa iska cunayaa mooyaane waxba ma baafinayo waa xabad timirayaa meelaha kaga dhacday wariyo xabad muxuu ahaay xabad moosa oo baadiya baan helay waxaas iyo ma dhahaayo qaala ha mutafaq عalيh وعn النواس بن سمعاn رضي الله عنه عن النبي صل ل سلم qاal البر xسن الخلق والإثم ma xاaka في نفسك وkrهta an يطلع الناas عlيه an يطلع عlيه الناas البr birigu waa kelima jaamiع لكuli خayr khayrku waxaa wey xusn الخلق waa أkhlaaq wanaaga أkhlaaq wanaaga khayr oo dhan dhamaysatay oo waxba aan ka tegin والإثmu dembiguna maa xaaka في الصدر waa waxaa ku dhex wareegeysta xabadka ku dhex wareegeysta fii nafsika naftaada waxay ku wareegeysta weeyaan ee kaa degi waaye ee ay qaadan weyda ad arkaysa naftiga ka soo taagan weeyaan wa karihta aada necbaysatana an yaطalica annaasu caleyh dadku inay kuga ogaadaan adoo waxaa samaynaya inay dadku ku arkaan waxaad kala cabsato oo adigoona xaraamnimaba ku ogeyn waxaas inuu xaraam yahay weeyaan iskaga fogow waa calaamad marka lagu garto rawaahu muslim waxaaka bilxaaءi اlmuhmalati wاlkaaf ay taradada fiihi xadiidkanna waxaa kaloo u wariyey muxuu ahaa ma aanu takriijinin waxaa kaloo wariyey waa takriijin lana alimaamu albukhaariy fi اladab اlmufrad wالtirmidiy waanu soo noqon doona waxaan kusoo noqon doonaa raqم sitmiya arbaca وعishriin وعn waabsةa bni macbadi radي allahu canhu qaala ataytu rasuula اllahi salى اlه alيه alي slam rasuulka allaan u imid oo faqaala markaasu wuxuu yidhi jiئta tas'alu can اlbir kolkuu arkay nebigu sal ly slm buu gartayo markaasuu yihi soo dhowow waabisow soo dhowow soo dhowow marka horta soo fadhiisay buu wuxuu yidhi ma waxaad iigu timid inaad khayrka i weydiiso oo khayrka iyo sharka aan ku kala sooco waxaasna waa khayr waxaasna waa shar aan ku kala idhaaho oo dembiga iyo wax dembi la-aanta aan ku kala caddeeyo qultu nacam haabaan ii waana waxay ka mid tahay nebiga sal ly slm mucjizaadkiisii wuxuu qofka qalbigiisa ku jira baa alla u sheegay faqaala markaasuu yihi istafti qalbak qalbigaaga un weydii waxaas inuu khayr yahay iyo inuu shar yahay inaad kala ogaato kolkaad rabto qalbigaaga la tasho albiru maطma'anat ilayhi الnafs waطma'ana ilayhi اlqalb birigu waa waxa uu naftu ay u xasisho oo markaad samaynayso naftaadu ay degan tahay oo waxba qalaq iyo cabsi cabsi iyo mxuaha sakati iyo aanu kugu jirin oo qalbigaaguna uu degan yahay weeyaan walismu maa xaaka fi nafsi wa taradada fi sadr ismiguna waa waxa nafta ku wareegaysta ee xabadka ku wareegaysta in aftaaka annaasu aftawka walow dadku haba ku fidyoodaan war waxno dhib male war waa xalaal war anigaa kitaabka wax kasta haku yidhaahaane qolba haddaad aragto naftaadii wixii diidan oo ku dhicila waxaasu waa xun yahay iska ilaali qofka mu'minka ana alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi-aatikum marka qofka mu'minka ah wuxuu leeyahay firaase wax la yidhaha buu leeyahay qalbigiisa nuur baa ku jiro oo khayrka iyo sharka muxuu ahaa dareen buu mid walbaba dareen gaar ah yuu ka qaadanaya marka wa inuu u fiirsadaa xadiiث xasn rawaahu أحmedu wالdarimiyu fi musnadayhima kadalika الbukhaarي baa wariyey fi الtaarikh waana xadiidku waa xasan sidaa uu sheegay oo xasanahu الsheikh الأlbani fi صaxiix mxu ahay jaamiع الصغيir wuxuu leeyahay axmed iyo daarimi baa labadooda musnad ku wariyey axmed kitaabkiisa sax weeyaanoo musnad waa la yidhaha musnad axmed baa la yidhaahaa laakin daarimi daarimina magaciisu waxa wey abu moxamed cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarimi samarqandi ayaa la yidhaahaaye kitaabkiisu musnad maaha waa sunan isagu sunan w inkastoo uu ka caanbaxay musnad musnadu daarimi haddana waa sunan buu ku habboon yahay leannu siduu u alifan yahay waa sida sunanta amaha sida masaalida wa abi sirwaca bidami sin bikasri sin اlmuhmalati wa nasbiha yani fatxiha sarwaca iyo sirwaca cqبة بن الxاariث radي الlahu عanهu أnhu تزawaja bnaة لأbi إhaab bni caزiiz gabadh umu yaxyaa la dhihi jiray oo uu dhalay nin la dhihi jiray abu ihaab bni caزiiz ayuu guursaday maka ku guursaday ninkaas l cqبة bn الxاariث faأtathu imrأaة haweeney baa u timid addoon madow baa u timid faqaalat markaase waxay tidhi إنii ardactu cqبةa walatii تزawaja bha anaa labadan qof isguursatayba anaa nuujiyo labadantada qofba ridaac bay walaalo ku yihiin faqaala lahaa cuqba cuqbaa ku yidhi maa aclamu anaki ardactini walaa akhbartini anugu ma ogi inaad i nuujisay in kale mana hadda ka horna maadan ii sheegin farakiba ilaa rasuuli llahi sal ly slam rasuulka alluu awrkiisa u fuulay oo bilmadiina madiina ugu safray maka intuu ka safray si uu mas'aladaas u weydiiyo fasa'alahu waa su-aalay faqaala rasul lah sal slam markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kayfa waqad qiila sidee isagoo la yidhiba yani sead u haysanaysaa isagoo laba sheegay inay walaashaa tahay seebaad u haysanaysaa marka yani waxa weeyaan kolba haddii la yidhi waaba walaasha walow aanay caddayn oo aanay ku sugnayn markhaatigii qadarkii arrintaas oo kale lagu aqbalayay aanu ku caddayn haddana marka waxay ahayd kolba haddii la yidhi waa walaasha inaad faraha ka qaado fafaaraqahaa cuqbatu radia allahu canhu cuqbaa faraha ka qaaday wa nakaxa zawjan hayrahu nin kalay guursatay rawahu muslim marka yani waxa weeyaan warac buu nebigu sal ly slam uqabtay qabtay mooyaane xaraam kama ahaatay ah haweeney un warkeeda oo weliba meeshii tuhun uu ku jiro hadda ka hor aan u sheegi jirin markay isguursadeen uun markay u soo doomatay un laga yaabo markay ku qaday wax ka weyday una sidaa inay sheegtay tuhun baa iska jiray marka meesha laakiin waraca wuxuu keenayaa wax alle wixii tuhun soo galo oo dhan baba meel faraha ka qaado haddii naagtaa maalan haddii kolkii la yidhi waa walaashi hadduu faraha ka qaadi lahaa xaraam inuu ku dhacay kolkaas waxba shaki kagama jireenoo xaraamti waa goy laakiin hadduu sii haysan lahaa shaki baa weli jiri lahaa marka siuu shaki oo dhan ba uga baxo faraha inuu ka qaado bay ahayd وإhاab بkسr الhمزة وعزيز بفتح العين وزاين مكرر عزيز وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال xفظت من رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم dع ma yريبka إلى ma yريبk kaasaan ka hadliyay nبg sl sl intaan soo maray weliba waxaa kaloo uu helinaya kitaab xaggi sirta kusoo maray isagoo raqamkiisuna uu yahay شhan iyo konton yaan soo maray waxaa sii wehelinayay inuu yihi faإن الصدقa طمأنينة والkdiba riba rawahu التirmidiyu wa qaala xadiiث xasn صaحيix macnaha اtruk ma tashuku fiihi وkud ma laa tashuku fiihi waana xadiidkan kada marka sida uu tirmidi sheegay weeyaano xadiidku waa صaxiix oo صaxaxahu alalbaniي fi irwaaء الغaliil wa صaxiix الjaamiع الصغيr وغayrihima nin baa wuxuu dhihi jiray raggii hore slafka aha khayrka badnaa weligeed weligay waraca wax ka dhib yar maana arag idaa raabaka shayan fadac ku shaki geliya iska dha wax ka dhib yarba ma arag laakiin qofka alloo dhib yareeyo weeya cilmi ahaan waa dhib yartay laakiin qalbi ahaan iyo muxuu ahay qaadasha ahaan waa culus inahun guriga qofkii ka qaalib noqdo yidha nafta u sheekayso wa can caaishata radia allahu canha qaal kana لأbi bkri الصديq radي الله عanه غulaam abu bkr الصديq radي الله عanه wuxuu lahaa addoon buu lahaa yukriju lahu الkharاaج usoo shaqeeya kharaaj kharaaj waxaa la yidhaahaa dariibana waa la yidhaahaa qofkaas muxuu ahay qofka addoonka uu leeyahay wax muqadara oo u qadara uu yidhi maalintiiba intaasaan kaa raba adu wixii kale ad lee waa adu w kuusoo hara aduu iska qaado laakiin ana maalinta intaa idin kaasa kharajda marka abubakr allahu canhu wuxuu lahaa addoon sidaas oo kale uu ugu cayinay oo uu yidhi maalintiiba intaasaan kaa rabaa wixii shaqadaada ehe dheeraadana adaa iskale wa kaana abu bakr allahu canhu yaakulu min kharaajihi ninkaas kharaajkiisa ama qalladiisa ayuu cuni jiray abubakr oo manaafacansan jiray fa ja-ahu yowman bishayin maalin buu wax keenay faakala minhu abu bakr radi allahu anhu abubakr baa wax ka cunay faqaala lahu lgulaam gulaamkii baa wuxuu ku yidhi tadri maa haada waxaan wuxuu yahay ma garanaysaa riwaa kale waxay dhahaysaa wuxuu yidhi awal hore way waraysan jirtay oo xaggee ka keentay ay dhihi jirtay maanta maadan i waraysanin markaasuu wuxuu yidhi waan waan gaajaysnaa gaajayda iga ila degdegtae xaggee ka keentay faqaala abu bakr baa wuxuu yihi ma wamaa huwa oo muxuu yahay qaala kuntu takahantu liinsaani fi ljaahiliyati wamaa uxsinu lkahana ilaa anii khadactuhu falaqiyanii faacطaanii bidalika hada aladii akalta minhu waxaan u kuhaanimiyey yanan u curaafiyey u faalfaaliyey jaahiligii qof qof baa wax u faalfaaliyey oo isagoo noqon doono mustaqbalka iyo waxyaalahaas iyo aan uga warwarramay mana aqoonin kuhaanadana ma aanan aqoonin ee waanu khadcay oo sidii wax waha yaqaanaan isaga dhigay mindhaa qofki baa wixii helay oo markaasuu maantu ila kulmay arrintii berigii anugu bishaareeye beenbeenta ahayd abaalgudkeed buu kankada maanta ii siiyey sheegan kada faadkala abu bakri radia allahu canhu yadahu gacantiisuu afka geliyey faqaa'a kula shayin fii baطnihi wax kastoo calooshiisa ku jirayba waa soo hanqaacay rawahu albukhaari riwaayo kalena waxay sii dhahaysaa oo sii faahfaahinaysaayoo waxay dhahaysaa abubakr kolkuu hal mar liqay ayuu ninkii arrintaa u sheegay markaasuu farta afka geliyo markaasuu ilo soo dhici weyday markaasaa waxaa la yidhi calooshaada oo maran halkaa luqmadee keliyi ma soo baxayse biyo cab oo biyahaasay soo raacaysa markaasuu intuu biyo cabay uu soo tuuray markuu biyihii cabay soo raacday biyihii intiisa soo qa'ay markaasu wuxuu yidhi allow ha ii qabanin waxay xididadu ay cabbeen ee jirka galay allow ha ii qabanin rawaahu albukhaari alkharaaju shay-un yajcaluhu sayidu calaa cabdihi yu-addiihi ila sayidi kula yawm wa kasbihi yakunu lilcabd kaasaa la yidhaha kharaaj la yidhaha wacan naaficin ana cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu kaana farada lilmuhaajiriina alawaliina arbacata aalaaf cumar allahu canhu waqtigiisii oo dowladnimadii ay xoogaysatay oo maalkii uu batay ayuu dadkii diiwaangelin u sameeyey ee lagu siiyo dadka wax lagu magacaabi jiray cataa lagu magacaabi jiray oo baytulmaalka maal laga qaadan jiray ah marka dadkii dabaqadabaqiga iyo muxuu ahaa kalaas kalaas baa laga dhigay oo markaasuu siday u kala horreeyeen u kala islaanimo horreeyeen ee usoo kala halgan badnaayeen iyo siday rasuulka sala lla alay u kala dhowaayeen qaraabanimada ayuu ugu kala badiyey muhaajiriintii awaaisha marka afar afar kun oo dirham yuu use u qadaray oo siinayay wa farada libnihi alaaثata aalaaf wa khamsu mi'a wiilkiisa cabdullaahi oo isaguna muhaajiriinta awaaisha kamid ahaana hoos buu u dhigayo saddex boqol saddex kun iyo saddex kun iyo shan boqol ayuu uga dhigay yani shan boqol buu ka yareeyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi huwa min almuhaajiriin falima naqastahu muhaajiriintu ka mid yahay maxaad uga yaraysay baa lagu yidhi falima naqasahu mise falima naqastahu ah. falima naqastahu cumar baa lala hadlayay maxaad uga yaraysay oo raggii uga riday faqaala markaasu wuxuu yihi inamaa haajara bihi abuuhu isaga muuna soo hijroona wiil yar buu ahaayo aabbihii baa soo qaaday oo aabbihii buu la soo hijrooday yaquulu laysa huwa kaman haajara binafsihi nin isagu naftiisa u soo hijrooday oo dhibaatadan isagu fooda soo saaray iyo wiil yaroo aabbihii gacanta wado isku mid maaha buu ka waday aan saas uga yaray rawaahu albukhaariy weliba mar kalena cabdullaahi waa aabihii waa u dacwooday oo usaamat bnu zayd oo cabdullaahi kaba dayaraa kaba yaraa oo canug yaroo isagoo awrka lagu soo qaadayba iska aha ayuu uga badiyey markaasuu weydiiyey oo yidhi abbo maxaad igaga badisay anaa ka weyno markaasuu wuxuu yidhi aabbihiisaa muxuua nebiga sal ly slm o aabbaha ka jeclaa marka dadku siday nebiga u kala dhowaayeenna waa uu kala badinaya mushaaharka oo qaraabadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyo dadka kale isku mid maanu ka dhigaynin se u kala horreeyeena u kala fadli badnaayeenna waa u kala horreysanay lakiin had iyo goor dadkiisa iyo naftiisaba waa ka digtoonaayo hoos inuu u dhigan mooyaane inuu dadka ka sarraysiiyo ma aanu jeclay xataa uu ka dambaysan jiray lmu'miniin ridwaan ullahi calayhinna marka uu wax siinayo midda ugu dambaysa gabadhiisa xabsuu ka dhigi jiray وعن cطية بن عrوة السعدي رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم lا يبلغ العبد أن يkuna من المتقين حتى يدع ma laa bأس bه xdرا مima bه bأس qofku ma gaarayo inuu ragga alle ka cabsado uu noqdo ilaa uu ka tago waxaan dhib lahayn oo xaraam aan ahayn baqiir uu ka baqaayo inuu inuu xaraab uu ku dhaco xaraab usoo jiido ka baqaayo ila uga tago oo isaga iyo xaaraamta uu xaajiz oo shubahaadka iska xijisiiyo mutaqi ma noqonayo rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan wakadalika ibnu maaja iyo xaakim baa iyaguna wariyey wuxuuna leeyahay tirmidi baa wuxuu yihi xadiid xasan laakiin xadiidku xasan ma aha xadiidku waxaa wey waa daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha cabdullahi bnu yaziid addimashqiyu wa huwa daciif sheekh ilalbani isaguna wuu daciifiyey oo wuxuu ku daciifiyey fi daciif aljaamic الصaغيir wagaayat اlmaraam wa axaadiiث اlbuyuuc wagayriha intaba waa ku daciifiyey waxaase jira marka isagu xadiid kale oo kankada ka deeqayo oo oo dhahaya ijcaluu baynakum wa bayna alxaraami sitra min alxalaal man facala dalika istabra'a lcirdihi wa diinih waman waman artaca fiihi kaana kalmurtic ilaa janbi اlximaa yuushiku an yaqaca fiihi waina likulli malikin ilaa aakiri nucmaan ibn bashir xadiidkiisa aan soo maray riwaayaadkiisa qaarkood baa sidaa dhahaysay oo iyaduna saxiixo ibn xibbaan iyo ay wariyeen طbraani riwaayadii mutafaq caleyhda iyada waa waataan soo marraba ahayd marka wuxuu leeyahay idinka iyo xaaraamta dhexdooda waxaad gelisaan xaajiz oo xalaal ah oo yani aad ka tegaysaan qofkii sidaa yeelaayo sharaftiisii iyo diintiisiiba waa u bari noqday qofkiise shaygaas sidaas oo kale dhex daaqaayo wuxuu la mid noqonayaa sidii qof seera dhinaciisa daaqayo oo seerahaasuu gelin doona markaasu alaa weyne likulli malikin ajri kale uu sii sheegay riwaadkaa midoodaasa sheegay tana markaa wuxuu ahaa inagaga filan oo xadiidka nucmaan ibn bashiir baa inagaga filan oo caddaynaya in qofka hadduu rabo inuu xaaraamta ka fogaado oo xalaal cad uun qof cuno uu noqdo uu wax muxuu ahay xalaalnimadiisa wax xaaraamnimadiisa ayna caddayn ilaa iskaga tago ayna u suurogelaynin oo kololka qaarkood wax xalaalaho hubo kole ku tahay uu ka tago isagoo ka baqaayo inay xaraashaasu xalaan xaraam ay ujiido jiido waxaa la sadu dariica kaasoo kale lagu magacaabayo wixii xalaal ahaa eed ka baqda inuu xaraam kuu jiido waa inaad oo isagu xalaal weeyaan laakiin inuu sabab xaraam u noqdo haddaad ka baqayso waa inaad isagana aada ka tagto si aad xaraamta uga nabad gasho baabu istixbaabi alcuzla cinda fasaadi annaas cinda fasaadi azamaan cusle waxaa la yidhaha dadka dhexbaxa iyo duurgalannimada ayaa la yidhaahaa marka waxaa weye jeclaynta la jeclaystay ee la sunneeyey in dadka laga dhex baxo oo gaar la isaga baxo oo baadi iyo meel qafraa la iska dego oo xoolo dhaqato ama beerfalato la iska noqdo magaalooyinka iyo waxyaalahaas laga soo guuro meesha dadku ay ku badan yihiin kolkii zamanku uu xumaado aw اlkhawfi min fitnatin fi اddiin in xagga diinta loo fidnoobo markii laga baqo oo dembi lagu dhaco oo wuquucin fii xaraamin wa shubahaati wa naxwihaa in xaraam iyo shubhadi iyo wixii lamida lagu dhaco oo xaraamtii ay dhulka hadday ka badato ama fitantii iyo dilkii iyo balaayadii ay badato oo qofku is yidhaaho wax kada ka nabadgeli maysid oo xaraam baad ku dhacaysaa haddii aadan iskaga dhex bixin inuu dadka ka dhex baxo taasaa u fiican waqtiga kale marka dadku ay hagaagsan yihiinse waxa u fiican qofka inuu muslimiinta ku dhex jiro oo jamaacada iyo jumcadaha iyo cilmiga iyo kala qayb galo khayrka kala qayb galo wixii uu taageeri kale ee ka roon yahayna uu taageero sharkoodana uu iskaga fogaado oo sharka ka dhex baxo qaala allahu tacaala fafiruu ila allahi inii lakum minhu nadiiru mubiin xag alla u carara allaan idinka digayaaye وعn سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه qال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول إن اllaha يحب العبد التقي الغني الخفي alla wuxuu jecel yahay addoonka taqiga alla ka cabsada ee hodanka ah xagga qalbiga qaanica ka ah ee qarsoon ee dadku ayna aqoonin kaasuu alla jecel yahay buui rawahu muslim almuraadu bilganiyi غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح ليس الغنى من كثرة العرب في xadيثki ahayd buu ka wadaa yani kasayna usoo horumartay xadiidkana qisuu lahaayo laga qaadanayo waqtiga ay khumuulka iyo qarsoonidu ay fiican tahay iyo cidlo degu oo waxay ahayd markii fitnadii muslimiinta dhexdooda ahayd ay dhacday oo la dilay cuثmaan radia allahu canhu oo muslimiinta ay isku kaceen ayaa sacdi radi allahu canhu meel baadiye ahoo xoola uu ku lahaa oo toga caqiiq ah yuu isaga baxay halkaas uu degay marka wiilkiisa hoo la dhihi jiray cumar cumar ibni sacdi la dhihi jiray oo isagu muxuu ahaay ahaa xaggii dhallinyarada ahaayee ku baloobay bahashaas ku baloobay oo ninkii soo diray jeyshkii hogaaminaya adhehe jeyshkii xuseen ibni cali radi allahu canhu iyo raggiisii laayey oo madaxtooyadii waxyaalaha aada u jeclaa oo rabay aabbihii magaciisa inuu ku cuno oo madaxtinimo wax sidaas iyo ku gaadho yaa u yimid oo markaasuu markuu arkay sacdi wiilkiisa soo socda yuu wuxuu yidhi midhaa waa dareemay inuu ninkaas wuxun la socdo markaasuu wuxuu yidhi acuudu billahi min shari hada araakib allow ninkaas soo socda sharkiisa iga badbaadi kolku u yimid buu marka canaanto uu yidhi adna meeshanaad ii fadhidaa duurka ahee oo waxoogaa beertaadii iyo aryahaagii waxoogaa dhex joogtaa raggii quraysheedna eh, muxuaha waxay isku laynayaan oo ku tartamayaan madaxtinimadii khilaafada markaasu wuxuu yihi oskod fainii samictu rasuula اlah sal ly slm yaquul in allaha yuxibu alcabda ataqiy alhaniy alkhamsa xadidkan uu wariyey marka sacdi radiallahu canhu qofkii dadkii fitnada ka dhex baxay ayuu ka mid ahaa oo wuxuu dhihi jiray ii keena muxua seef muxua carab lahoo hadlaayo oo gaalka iyo muslimka ii kala sheegayo kan waa muslim waa gaala dil kan muslimiin badbaadi dahayo dil ee ikeen haddii kale saasumaan ku dagaalamaya marka si kale iskuma dagaalamayo wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ayu nnaasi afdalu yaa rasuula allah dadka kaa ugu fadli badan qaala markaasi wuxuu yidhi mu'minu mujaahidun binafsihi wa maalihi fii sabiili اllah waxa ugu fadli badan qof mu'minahoo jihaadayo naftiisa iyo maalkiisaba fii sabiili اllahi wuu jihaadaya uma rajulun haddana waxaa ku uma man bu haddana yidhi ninkii markaasuu yidhi uma rajulu muctazilun fii shicbin min ashicaab yacbudu rabbah haddana eh, waxaa ku xiga qofka mujaahidka ah qof dadka ka dhex baxay oo gol buura dhexdooda iska degay oo rabbigii halkaa ku caabudaya wafi fii riwaayatin yabtaqi اllaaha alle ka baqaaya wayadacu الnaasa min sharihi dadkana sharkiisa kala tegaya kala fogaanay muttafaqun calayh kolkaasu marka waa kolkay waqtigan kadaa ay tahay waqtigaas xun oo kale ay tahay weeyaan liannahu xadiid hadda kahor aan soo maray nebigu sala allau aleyh wasalam wuxuu u diiday waa kii u diidi jiray ninkii soo maray meesha biyaha durdurka ahee jeclaysay inuu halkankaas intuu iska dego oo ku cibaadaysto waa kii u diiday ee jihaadka u tilmaamay marka waqtigaasuu waqti bulshada ay fiican tahay dadku uu fiican yahay jihaadku uu taagan yahay bay ahayd laakiin kolkay muslimiintu iyagu dhexdooda isku jeedsadaan kolkaa wey kolka mxuha laga dhex baxaya ee duurka looga looga cararaya وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري waxaa dhaqso u dhici doonta in uu noqdo qofka mu'minkaa maalkiisa ka ugu fiicanu adhi oo uu ula guurguurayo buuraha dhakadooda shacaf aljibaal yani aclaaha qimamaha buuraha dhakadooda iyo meelaha roobka ku dayay mawaadicu lqadr qadrigu marka waa dhibicda yani roobkaa laga wada yafiru bidiinihi min alfitan u jacayl aanu u gelaynine uu u gelayo diintiisa oo fitanta kala cararayo rawahu albukhaariy wa shacafu ljibaali aclaaha meelaha u sarsarraysa weeyaan shacabka وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم qاla ma bacث الله نبيا إlا racى الغنم alla nebi ma aanu soo dirin ilaa ari unbuu raacay nebi aan ari raacin alla ma soo dirin faqاla أصxaabuhu وأnta adiguna qaala نacم kuntu arcaaha calaa qaraariida liahli maka qaraariid waa jamcu qiraad waa sunuuda yani lacag yaryar oo ka qaadanayay baan ku raaci jiray oo ahlu makaanu raaci jiray waa kolkuu carruurta u ahaa yaraa rawaahu lbukhaariy isaguna mar labaad baa xadiidka soo celin doona raqam sitmiya wa tisca wa canhu radia allahu canhu yani an abi hurayra anahu can اnabiy sal ly slam qaal min khayri macaashi اnnaasi lahm dadka maciishadooda inta ugu fiican waxaa ka mid ah rajulun nin oo mumsikun haysta cinaana farasihi faraskiisa cinaankiisa haysta fii sabiili llah jihaad fii sabiili llah u haysta yatiiru calaa matnihi ku duulaya dhabarkiisa ku duulaya kulamaa samica haycatan aw fazca kol alla kolkuu meeshuu ka maqlo qaylo ama muxuu ahaaye cabsi طaarac calayhi ku korduulaya yani asraca fiihi uu ka wado ku ordaaya yabtagi اlqatla raadsanaya dil raadsanaya buu yihi mise wuxuu yidhi almowta geeri raadsanaya madaanahu meelaha loo malaynayo meelaha in lagu dhimanayo loo malaynayo ka baqaynine aadayo oo ku dagaalamaya aw rajulun ama nin oo fii qunaymatin tasqiru hanam ari yar haysta oo fii ra'si shacafati min hadihi shacaf maxaa dullahankada mid ka mida jooga buurahan dhakadooda ow badni waadi min hadihi awdiya ama tagoo togagankada ka mida midkood dhexdiisa jooga yuqiimu salaa oo salaada hagaajinaya oo tukanaya wa yu'ti zakaa zakadana bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigiina caabudaya xataa yaأtiyahu اlyaqiin ilaa arrintii dhabta ahayde waa geeday uga timaado laysa min annaasi ilaa fii khayr dadkan aan waxba kaga dhex jirna khayr mooyaane khayr mooyaane wax kale aan dadka la wadaagin wax khayra kala qaybgalay waxay sharana kala fogaanaya rawahu muslim yatiiru an yusricu wamatnuhu dahruhu walhaycatu sawtu sawtu lilxarb asawtu lilxarb codka qaylada xarbada wey walfazacuu naxwu isaguna sidoo kale weeyaan wamadaanu shay almawaadicu alatii yudanu wujuuduhu fiiha meesha wax loo malaynayo o aanada u ah taasaa madina la yidhaahaa madaan waa jamcu madina وغنaymaة بضم الغyn تصغير الغنم والشhacفة بفتح الshin والcayn iyo أعlى الجبل buurta meesha ugu sarraysa weeyaan baabu fadl الاkhtilaaط bالnaas ku dhex jirka dadka lagu dhex jiro wa xuduuri jumacihim wa jamaacaatihim iyo ka qaybgalka laga qaybgalo jumcadahooda iyo jamaacadahooda salaada masaajidda lagula tukado waa mashaahid alkhayr meelaha kulamada khayrka ah sida ciidaha iyo wixii la a ah. wa majaalisi dikri macahum majaalista dikriga iyo cilmiga oo lagala qaybgalo wa ciyaadati mariidihim qofkooda jiran oo la booqdo wa xuduuri janaa'isihim iyo janaaistoo janaasooyinkooda oo la tago wa muwaasaati muxtaajihim kooda baahan oo la gacan qabto oo wax loo taro wa irshaadi jaahilihim kooda jaahilka ahoo la hanuuniyo oo la waaniyo o la wacdiyo wagayri dalika min masaalixihim liman qadara cala alamri bilmacruuf waa arrintaas waxaa la qofka keri kara inuu khayrka dadka faro waannahyi cani almunkar wa qamci nafsihi can aliidaa naftiisana ka celinaya oo ka mancinaya inuu dadka dhibo wa sabara cala aladaa dhibaatadana ka soo gaadhaysa arrintaana u dulqaata اعلم أن الاkhtilaaط bالnaasi عlى hada الwجه اladي dakartu huwa الmukhtaar dadka oo lagu dhex jiro xaaladda aad sheegay loogu dhex jiro ayaa sida wanaagsan ee la doortay ah oo cuslada ka fadli badan aladi kana عalayhi rasuulu الlahi صلى اه عlي sلم وsائر الأنbiyاءi صلaوات الlahi وسلامه عalayهim وkadلika الkhلفاء الراشhiduuna وman bعdهm min الصxaabaةi والتaaبعيin sida ay ahaayeen taas weeyaan وman bعdهm iyo dadkii ka dambeeya min culamaaءi الmuslimiina وأkhyaarihim wa huwa madhabu akar الtaabiciina waman bacdahum taabiciinta iyo raggii ka dambeeya badankooda badankooda madhabkooda sidaas ah marka waqtigaas taabiciinta iyo intii ka dambaysa axmed wa akar culamaai radia allahu canhum ajmaciin sidaasay doorteen culamadaasuna qaala allahu ta wa akar اlfuqahaa'i radia allahu canhum ajmaciin qaala allahu tacaala watacaawanuu cala اlbiri wالtaqwى wاlaayaatu fi hada في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين تواضع waa kibirka تكبرka didkiisa weeyaanoo waa hoos isu dhigid mxuu ahaaye khفض الجناxuna marka garabka hoos loo dhigo weeyaan waa tawaaducii buu ka mid yahay qال الله تعالى اخفض جناحka لمن اتبعka من المؤمنين وqال تعالى يا أيها الذين آمنوا man yrtda minkm can diinihi fasوfa yaأti اllah bqwmi yuxibهm وyuxibuunه adilaة عlى الmuؤminiina أعizaة عlى الكافiriin waa soo maray وqaala tacaalى weliba yujaahiduuna fii sabiili الlah walaa yakhaafun lawmata laim halka ulajeedadu waxaa weeyaan wa adilaة عlى الmuؤminiina daas weeyaan وqaala tacaalى ya أyuha اladiina aamanuu ya أyuha الnaas inaa khalaqnaakum min dakri وأnhى wardadyaho annagu waxaan idinka abuuray mid lab iyo mid dig baan idinka abuuray waa aadam iyo xawa wajacalnaakum waxaanan idinka dhigay shucuuban shacbiyaal iyo dadka faraha badan baa la yidhaahayo qabaa-isha badan isku dardarsatay ayaa shacbi la yidhaha wa qabaa'ila iyo qabiilooyin baan idinka dhignay litacaarafuu inaad isgarateen is aqoonsataan oo qaraabanimadiinni iyo waxyaalaha si aad aqoonsataan oo isxidhiidhisaan inaad isugu faantaansa ma aha ina akramakum cinda allahi atqaakum dadka eh, alle agtiisa dadka idinku fiicanu waa ka idinku alla ka cabsi badan waqaala tacaala falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa naftiinna ha tahirina oo ha is ammaanin oo ceeblaawayaal ha iska dhigina kii ka cabsada isagaa yaqaana alleh waqaala tacaala wanaadaa asxaabu lacraafi rijaalan yacrifuunahum bisimaahum wanaadaa way u dhawaaqaan u dhawaaqi doonaan asxaabu lacraaf acraafka kuwa joogayu acraaf waxa waxa weeyaan jamcu curf curfigana hadda waxaa laga wadaa deyrka u dhexeeya xijaabka u dhexeeya jannada iyo naarta ee deyrka ah dhakadiisa halkaasaa laga wada halkaasaa dad baa jooga wa baynahumaa xijaabun wacala alacraafi rijaalun yucrifuuna kula masaba ila akhiri aayad waa laku sheegay dadkii halkaa joogay baa waxay dhahayaan kolla jannaday fiirinayaan qola naartay fiirinayaan oo qolaba markaasay la hadlaayaan wa naadaan asxaabu alacraafi waxay u dhawaaqaan asxaabulacraafkaasu nimankaa meeshaa dusha a joogaayo ee jirjirka muxuu ahay derbigaas jannadiiyo naarta udhexeeyaa dushiisa joogaayo rijaalan niman bay u dhawaaqaan yacrifuunahum ay ku garanayaan bisiimahum calaamadooda ay ku garanayaan qaaluu waxayna dhahayaan waa kuwa gaalada ahe maa agnaa cankum waxba idinma tarin jamcukum fara badnidiinni waxba idinma tarin wamaa kuntum tastakbiruun isweynaynta isweynayn jirteen ee is-aariyan jirteen ee faani jirteen maal iyo dad iyo mansib iyo waxaad ku faani jirteen waxba idinma e, madaxweyne iyo waxaa laydin dhihi jiray waxba idinma ayna tarin axaa-ulaa'i ma kuwanaa aladiina aqsamtum kuwaad ku dhaarateen laa yanaaluhum allahu biraxma alla naxariis inaanu gaarsiinayn naxariis aanu siinaynin waidkhulu ljanna la yidhi jannada gala laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun mxua idinku xabsi dushiinna maaha mana murugoonaysaan ma kuwana kuwa ku jees jirteen kuwan kada hadday mxuaha haddii waxaanu khayr yahay annaga ugu horeynayna aada dhihi jirteen low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi iyo ma kuwana waa kuwan jannadii iyagu galay wa ciyaad ibni ximaar ciyaad ibni ximaarin almujaashici radi allahu canhu qala qala rasul lah sal ly slm in allaha awxaa ilaya alle wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu hoos isu dhiga xataa laa yafqara axadun calaa axad si aanu qofna qof ugu faanin walaa yabqii axadun calaa axad qofna qofka kale aanu dulmiyin oo iska sarraysin aanu ku kibrayn rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasul lah sal ly slm qaal maa naqasa sadaqat min maal wma zaada allahu cabda bcafwin ila ciza wma tawaadaca axadu lilahi ila rafacahu allahu tacaala rawaahu muslim waana soo hormaray oo shan boqol konton iyo lix lambarkaa buu kusoo hormaray macnihiisuna waxaa weeyaan sadaqadii maal ma yarayso qofkii allana wa watacaala qofkii qofka dulmihi iska cafiya cizi mooya wax kale uma kordhiyo qofkii alle daraaddiid u tawaaducana alla saru u qaadaa wacan anasin radia allahu canhu annahu mara calaa sibyaanin caruur buu soo maray oo faslama calayhim waa salaamay carruurtii yaryarka ahayd wa qaala wuxuuna yidhi kaana nabiyu sal lla alay slam yafcaluhu muttafaqun caleyh nebigu saasu yeeli jiray carruurta yaryara waa salaami jiray marka tawaaduc weeyaan madaxuu salsalaaxi jirayoo waana gacan qaadi jiray oo waa wareysan jirayo wa canhu radia allahu canhu annahu qaala in kaanat alama in xaalku wuxuu yahay kaanat inay ahayd alamatu addoonta oo min imaa'i lmadiina addoommaha madiina ka mid ahe lata'khudu biyadi rasuul biyadi nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nebigay gacanta qabsan jirtay fatantaliqu bihi way la tegi jirtay xaysu shacab meeshay doonto ayay la aadi jirtay oo jeedaan u lehe muxuu ahaaye intay gacanta qabsata uu raaci jiray oo meeshay u kaxaysa uu raaci jiray oo wax ganta ka leedahay uu la soo gudi jiray rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey laakiin tacliiq buu ku wariyey ee isagoo mutasila ma aanu warinin الbخarي xadيiثa kada xadiidkuna marka tawaaducii rasuulka salى الlaهu عalيه wali وsلم ayuu ka mid yahay dad baa markaa waxay isweydiiyaan nebigu sal ه alay slm say gacanta u qabatay oo iyadoo ka ajnabiyad ah marka waxaa weeyaan taasoo kale wax اctiraaday horta meeshantada kuma jiro oo jaariyadaasu saa yeeli jirtay inay ahayd mid yar inay ahayd iyo mid weyn inay ahayd inay gacantiisa marada dusheeda ka qaban jirtay iyo inay gacanta jirkiisa taaban jirtay midna intaasoo dhan kama laazimayso waxaan weeye nebigu sala lla alay slm inaan wax kibira aanu lahayn unbuu xadiidku faa'iideynayaa mooyaane ajnabi taabasho iyo wax sidaasa meeshan kuma jirto wa can wa can اlأswad <clears throat> bni yaziida qaala الأswad bn yaziid النخعي qaala sa'altu caaishata radi allahu canha waxaan weydiiyey um lmu'miniin caaisha radi allahu canha maa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yasnacu fii beytihi kolkuu gurigiisa joogo muxuu samayn jiray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam qaalat markaasi waxay tihi kaana fii mihnati ahlihi khidmada ciddiisa ku dhex jiri jiray oo guriga wax laga qabto yuu wax ka qaban jiray yacni khidmati ahlihi khudaartii wax ka jarjari jiray oo hilibku wax ka jarjari jiray oo arigu wax ka lisi jiray oo maradiisu tolan jiray oo kabiisu yeelan jiray waxa bashar bani aadamka ka mida buu ahay wuxuu ragga guryahooda ka qabtaan oo buu ku caawin jiray haweenkii iyo khaadimiintiiyo faidaa idaa xadarat isalaa markay salaadu gasho kharaja ila salaadu salaaddu u bixi jiray rawahu lbukhaari wacan arabiyi rifaaca tamiim ibni usaydin radia allahu canhu qaala intahaytu ilaa rasuuli llahi sala allau alay slam wahuwa yaktub rasuulka alla baan u imid isagoo khudbaynaya faqultu markaas waxaan ya rasuula allah rajulun gariibun jaaءa yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuh waxaan ahay nin gariib aho yimid inuu diintiisa barto oo diintiisa uu waraysto waxay tahay diintiisa waxay tahay inaan garana muslim baanahay iska yidhaho markuu ku maqlay ku rumeeyey laakiin diintii waxba ka aqoonin oo jaahilay baan faaqbala calaya rasuulu llahi sala ll ly slm rasuulka alle waa igu soo jeedsaday wa taraka khudbatahu khudbadiisii buu ka tegey xata intahaa ilaya ilaa isoo gaadhay intuu soo degay uu isoo socday buu u yimid fa utiya bikursiyin kursi baa loo keenay faqacada calayhi waa ku fadhiistay wa jacala yucallimunii mima callamahu allah wuxuu bilaabay inuu baro wixii alla uu baray wax iga baro uma ataa khudbatahu khudbadiisii buu ku noqdayoo faatama aakhirahaa wuxuu dhammaystiray intii u harsanayd rawaahu muslim marka yani nebigu sala allahu aleyh waali slam ninkaas ka u mimbarkiiba uga soo dawey khudbadiiba u gooyey oo soo dhoweyn uu soo dhaweynay ninkaas jaahilka ahee reer reerbaadiha ee qariibka ah wacan anas radi allahu canhu ana rasuula allah sal ly slam kaana idaa akala acaaman wuxuu ahaan jiray markuu cunto cuno laciqa asaabicahu halaa farihiisa saddexda ah oo suulka iyo labada farood ee ku xigtaa oo kuwaas wax ku cuni jiray waa leefi jiray wa qaala wuxuuna yidhi idaa saqadat luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu markay dhulka ku dhacdo falyumid canha aladaa haka zuuliyo wasakda waliyaakulha ha cuno walaa yadacha lishayطaan shayطaanka yaanu uga tegin wa amara wuxuuna faray an tuslata in la murdiyo alqasca xeerada in la murdiyo faray aada u dhegaysta marka kolka cuntada waxaad soo cuntaanba markay cuntada aakhirka joogto meeshii laga tirtiri lahaa ay joogto waa nin waliba dib u baxayo ani bas wayo horta hore <laughs> in la hambeeyo cuntada oo intay buuxdo ee cunto badan ay tahay bas weeye la yidhaah iyo in la tirtiro wax kama dhexeeyo qaala fainakum laa tadruuna fi ayi طacaamikum اlbaraka idinku ma garanaysaan طacaamkiina kiisa ay ku jirto barakada ku jirto ma garanaysaan ee ka tegina rawaahu muslim وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحاaبه وأnت فقال نعم كنت أرcاها على qراaريط لأهلi مكة رwاه البخاري waana soo hormaray mar dhoweyd oo رقم ستمئة yuu kusoo hormaray yani qabla ثمانiة أxاadiiث yuu noo soo hormaray w marka yani taasuna tawaaduc weeyaan oo ambiyada alla calayhim salaatu wasalaam xoolaha la dhaqdo xoolaha ugu liita adhiga weeyaan marka waxaa weeyaan kuwa kolofta mayna ka kabri jirinoo waa raaci jireen arrintaana faa'iida ayaa ku jirta oo alla subxaana wa tacaala tababar uu ambiyadiisa sii tababeri jiray bay ahaydoo inay rucaatu nnaas noqon doonaan oo dadka ay hogaamin doonaan iyo ahaydoo markaas alle subxaana wa tacala wuxuu kusii tababarayey xoolaha nooca ugu tabaryar naxariis ugu baahan muxuu ahaay inuu muxuu soo dhaqaalin jireeno marka dadka ariga dhaqaana waa ka nebigu sal ly slam uu ku sheegay inay yihiin dad qalbi jilansan oo mutawaadiciin oo kibirka ka fog dadka geela iyo fardihii kuwa lena ay kibirka iyo u dhow yihiin marka raxama raxmad ay hadhow kol hadday raxmadaa ku soo koraan oo xayawaanka raxmadda aada ugu baahan ay dhaqaalayn jireen kolkay dadka maamulayaanna sidii bay raxmaddii marka ugu maamulayaan wacanhu radi allahu canhu can nebi sal l qaal low duciitu ilaa quraacin haddii la iigu yeedhi lahaa mijin mijin ari aw diraacin ama tagoog la ajabtu waan raaci lahaa waan yeeli lahaa walow uhdiya ilaya diraacun oo quraac haddii la isoo hadiyeyn lahaa muxuu ahay tagoog ama mijinna la qabiltu waan qaadan la aqbali oo naga duu waxaan kada ma dhihi lahayn waa maxa waxaan kadu neef dhan bay qasheen oo markaas minjin ii keenay maana minjaha ariga cunay waxaasi ma dheheen rawaahu lbukhaariy wa radi allahu canhu qaala kaanat naaqatu rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam alcadba hashii nabiga sal alcadba la dhihi jiray baa waxay ahayd laa tusbaqu midda aan laga badinin bay ahayd ow laa takaadu tusbaqu bu mise wuxuu yidhi ma ayna ku dhowaan jirin in laga badiyo oo neef kasta oo lala orotansiiyeba way ka badin jirtay fa jaa'a caraabiyu nin reebaadiyaa yimid calaa qacuudin lahu garruunkiisa aw hayinahookiisa ku fadhiya ayaa yimid oo mafushan fa sabaqahaa markaasuu ka badiyey fashaqa dalika cala almuslimiin arrintaasaa dhibtay asxaabtii nebiga sal ly slam hashii nebiga oo salى اllahu alيyh wali wasalam uu ka badiyay nin reebaadiyaha awrkii xataa carafahu ilaa uu gartay si ada uga dhiboodeen faqaala markaasu wuxuu yidhi xaqun calى اllahi alla waxaa xaq ku ah oo xaq uu ku ballan qaaday ah anlaa yartafica shay-u min addunya ilaa wadaca inuuna wax adduunyada ka midihi kor u kicin oo darajo aanu yeelanin ilaa in hoos u dhigo weeyaan allana marka iyadoona hashanteeda haddaad ka ogaan jirteen inay weligeed aan laga badinin oo neef kastaba lala orotansiiyaba ay ka badiso marka waxa weeyaan caadadii alle subxaanahu wa tacaala baa ku dabaqmaysa oo in laga badiya bay ahaan lahayd marka waana tan laga badiyey baabu taxriimi alkibri waalicjaab xaraamaynta kibirka isla weynanka iyo waalicjaab icjaabkuna marka isu bogidda wey qofku naftiisa u bogo qaala allahu tacaala tilka daaru alaakhiratu najcaluha midaas oo daarta dambe ah waxaan u yeelaynaa oon siinaynaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi اlardi walaa fasaada kuwa aan doonaynin inay dhulka dushiisa ku sarreeyaan oo dadka kale ay ka sarreeyaan iyo fasaadin ay wax fasaadiyaan toona aan doonaynin kuwaasaan siinaynaa aakhiro waalcaaqibatu lilmuttaqiin khaatimada wanaagsanna waxaa leh dadka alla ka baqa wa qaala tacaala walaa tamshi fi اlardi maraxa dhulka ha ugu soconin xaraga xarraga iyo kibir iyo isjejebin iyo hasugu ha ugu soconin wa qaala tacaala walaa tusacir khadaka linnaas ha u dadbin dhabankaaga dadka ha u dadbin walaa tamshi fi lardi maraxan dhulkana xarraga ha ugu soconin in allaha laa yuxibu alla ma jecla kula mukhtaalin ku xaragooda oo dhan oo fakhuurin faan badan ah wa macnaha tusacir khadaka linnaas ay tumiil tumiiluhu ha qalloocinin ha u dadbin oo yani markaa dadka mutakabiriinta dadka inay soo qaabiliyaan wejigooda qaabiliyaan iska weynaysiinayaanoo marka dhabankaysaa ugu dadbaayaano maxaad leedahay way dhahayaan wa tucridu canhu tucridu bihi can innaas dadka aad kala jeesato takaburan calayhim walmaraxu tabakhtur waa xaragoodka iyo isjejebinta iyo laafiyoodka iyo waxyaalaha sidoo qaala tacaala ina qaaruuna kaana min qowmi muusa qaaruun wuxuu ka mid ahaa qaraabadii muuse iyo ummaddiisiibuu ka mid ahaa fabaqaa calayhim waa ku kibray wa aataynaahu min alkunuus kanziyaal iyo khasnadana waxaan ka siinay maa wax baan ka siinay ina mafaatixahu furayaashiisu tanuu'u ay cuslayso bilcusbati jamaaco oo ulilquwa tabar leh jamaaca xoog leh jamaacdaas waxay tahay in ama rag ha ahaato ama fardo ama baqlo ama dameero ama geer waxay tahayba muxuuha khalqi badan oo xoog leh weliba furayaasha khasnadaha un keliya furayaasha khasnadaha keliya uni mid ay cusleeyaan khasnadaha naftoodii maaha id qaala lahu qowmuhu markay tolkii ku yidhaaheen laa tafraxa farxin in allaha laa yuxibu lfarxiin alla ma jecla kuwa farxe kuwa farxe ee ku farxa nicmada alle iyo raxmadda alle ku farxa mehe kuwa maalka ku farxa yani farxaasuna farxu batar oo kibir qooq iyo kaasaa laga wadaa maalkiisan kada ku farfaraxsane isku halaynaya maalka ilaa qowlihi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard dhulkaan la goynay isagiiyo daartiisiiba al aayaat وعn cabdاللahi bni mascuudi radي allahu canhu an الnabiy sal ly slm qala laa yadkulu الjanة jannada ma gelayo man kana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr qof oo ku jira qalbigiisa quraanjo yar qadarkeed oo kibirihi faqaala rajulu markaasuu nin wuxuu yidhi ina arajula yuxibu an yakuna hawbuhu xasana wanaaluhu xasana nin baa wuxuu jecel yahay inay maradiisu quruxsan tahay oo kabtiisu quruxsan tahay ee taasu yani miyay tahay kibir miyay tahay qaala markaasuu yidhi in allaha jamiilu yuxibu ljamaal alla waa jamiil oo waa ceeblaawo oo jamaalka waa jecel marka taasu jamaal wey jamaalka iyo isqurxinta iyo muxuu ahaaye hay-adiisa qofku inuu hagaajisto waa shay kibirkuna waa shay kibirku marka muxuu yahay waa kan soo socda isagaa rasuulkaa sala allau alay slm qeexaya marka waxyaala dadku isku isku waxaa jira isku isku qasaan alkibru baطru اlxaqi xaqa oo layska weynaysiiyo weeyaan oo la diido waqamtu الnaas iyo dadka xaqiridiisa labadaas weeyaan rawaahu muslim wuxuuna ku iman doonaa raqم ألف وخمسمية خمسة وسبعين bumadaas ku iman doona min awaakhir الkitaab yani baطru الxaqi macnihiisu waxaa weeye dafcuhu diidadiisi iyo waraduhu calىa qaa'ilihi qofku yidhaho lagu ridiyo see lagaaga heli karaa uu yidhaaho qofku see xaq lagu yeelan karaa see layla mr see layla hadli karaa وغمط الناasi اxtiqاarهم و عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجuلا أkل عnda النبي صلى الله عليه ولي وسلم بشimaaله nin baa rasuulka all صلى اه علي sلم agtiisa ku cunay bidixdiisa faqaala markaasuu kul biyamiinika midigtaada ku cun qaala laa astaiic ma karaya buu yidhi qaala markaasuna wuxuu yidhi lastaطacta ha karin maa manacahu ila اkibru kibr ma wax kale ma diidinaysa in lagula hadli karaa qaala markaasuu wuxuu yidhi ma famaa rafacaha ilaa fiihi afkiisa weligii kormaan ugu qaaday rawaahu muslim xadiidkan kada marna waan soo marray warna waan soo socdaa waa imaan doonaa boqol iyo konton iyo sagaalna waan ku soo marray toddoba boqol iyo afartan iyo kowna waa ku imaan doonaa insha allah وعn xاariثةa bni whb الkhزاaعي رضي الله عنه qاal samictu rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم yquul alaa أخbirكم بأhli الناar ahlu naarka miyaanan idinka warramaynin kullu cutullin jawaadin mustakbir waa mid kasta oo mxuha qaliid oo ka kan oo oo mxuha kibir mxuha maal jecel oo kibiraani ah متفق عليه waqad taqadama شرحه في baabi ضعفة المسلمين halkaasuu ku soo hormaray isaga oo lambarkiisuna uu yahay laba boqol konton iyo laba wacan abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu can nabiy sal l slm qaal ixtajat iljannatu wannaar waxaad eh, dooday oo isu faanay jannadiiyo naarta faqaalat innaar naarta waxay tihi fiya aljabaaruuna walmutakabiruuna ani jabbaariinta iyo mutakabiriinta ragga madaxda ee sarsare ayaa igalaaya وqاaلت الجنة فيa ضعفاء الناaس ومasaakiنهم faqضى الله بynهma alla wuxuu ku kala xukumay إنka الجنة رaحمتيi أرحم bki maن أشhاء adigu jannayu waxaa tahay raxmadaydii oo khalqiga intaan doonaan kugu naxariisanaya وإنaka الناar adigana naarey cadaabii cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki man أشhاء wlkilaykumaa عalaya mil'haa midiin weliba waxay ugu leedahay muggeed bay ugu leedahay xadiidkuna waa noo soo hormaray baabka uu sheegayey w qaala raximah اllahu tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal laa yanduru allahu ywma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu batara muttafaqun calayhi alla ma fiiriyo maalinta qiyaamaha ah qof maladiisa dhulka ku jiidi jiray kibir daraaddi ugu jiidi jiray ee shullaha dhigi jiray maradaasu marka ama ha ahaato qamiis ama sarwaal ama hoosgunti waxay tahayba qof marada dhulka ku jiiday oo dhulka gaadhsiiyey oo haween aan ahayn weliba rag weeyaan oo kibir daraaddiina sidaa u yeeli jiray ma aha muxuu ahay alla ma eegayo maalinta qiyaamaha muttafaqun calayh wuxuuna ku soo noqon doonaa raqam sabcumiya itnain wa tisciin wa canhu radi allahu canhu qala qala rasulullah lah sal ly slam ثلاثة laa يكلمهم الله يوم alqiyaamati ولا يزكيهم walaa yanduru إليهم ولهم cadaabun أليم saddex maalinta qiyaamaha alla lama hadlo mana u dembi dhaafo mana fiiriyo cadaab xanuun kulula way leeyihiin shaykhun zaanin oday oo zinaysta ah wa melikun kadaab boqor beenaale ah wa caa'ilun mustakbir iyo faqiir kibiraani ah rawaahu muslim walcaa'il اlfaqiir wuxuuna kusoo noqon doonaa isaguna alf wa tmnmiya itnaan wa hamsiin halkaasuu ku imaan doonaa marka saddexdaas qofba waxay leeyihiin ciqaabtaasay leeyihiin maalinta qiyaamaha ah waxaana xadiidku marka uu faa'iideynaya qofka dembigiisa haddii aanu jirin wax sababaho u geeya aanu jirin inuu dembigiisu sii daran yahay leannu ninka ninka odayga ah ee shahwadiisa ay dhammaatay markuu haddana naga xunxun uu doonanayo macnaheedu waxa weeye ninunkaas uu nin khayrlaawo iyo cabsi alle iyo xeshood midna aanu qalbigiisa ku jirin ma ninka dhallinyarada ah marka shahwada ay shidayso warka isagu waxoogaa waa ka yar fudud yahay dembigiisu waa ka fudud yahay marka dembigii haddii muqtadahiisii uu badan yahay iyo haddii muqtadihiisii iyo dawaaficdiisii ayna jirin ama yar yihiin isku mid ma aha sidoo kale cibaadadeedu sidoo kale weeyaanoo kolkii qofku cibaadadii wax ku caawiyo uu helayo oo mujtamac fiican uu ku dhex jiro iyo markuu waqti xun la joogo iyo marka da-diisu uu dhalinyaro uu yahay oo dad xunxun iyo uu ku dhex jiro oo wax macsiyada xaggeeda u jiidan mooyaane wax cibaadadii ugu kaaliya aanu helaynin kolkaasay sii fiican tahay towbaduna sida oo kale weeyaan wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal lla alay slm qaala allahu caza wajal allaa wuxuu yidhi waa xadiid qudsiyahe alcizu izaarii cizigu waa hoosguntigaygii waridaau walkibriyaau kibirkuna iridaa-i waa go-aygii sare izaar waxaa la go-a hoosaa la yidhaahaa hoosguntiga qaala allahu caza wajal faman naasacanii fiihimaa cadabtuhu qofkii igula dooda ya zari alla subxaana calaamade wax geli tusaale geli faman naazacanii faman naazacanii qofka igula dooda ya faman yunaasicunii qofka dooda labadaa midkood igula dooda yani oo sheegta cadabtuhu waan cadaabayaa oo sifaat alluu iska leeyahay oo khayrkii aanu heli karin marka qofkii sheegtaayu qof alla kula dooday ayuu la mid yahay rawahu muslim wacanhu radia allahu canhu ana rasul la sl slm qaala baynamaa rajulun yamshii nin mar uu nin socday fii xullatin badle uu ku dhex jira oo xidhnaa labada mare ee laysu xidho ayaa yaa xullo la yidhaahaa tucjibuhu nafsuhu naftiisu ay cajab gelisay oo naftiisu u bogaaya murajalun ra'suhu madaxiisana uu shallaysnaa timuhu shallaysnaayeen tima sida aada loogu hagaajiyey yakhtaalu fii mishyatihi ku xarragoonaya socodkiisana id khasafa allahu bihi markii buu dhulka la gooyay alle subxaanahu wa tacaala fa huwa yatajaljalu wuu sii hanjaq hanjaq leeyahay fi lardi dhulka ilaa yowmi alqiyaama hoos buu usii socdaa maalin ba usii degayaa mutafaqun calayhi wamurajan ra'suhu ay mumashatuhu uu yahay kuwa la shanleeyey yatajaljalu biljimayni ay yaquusu wayanzilu hoos buu usii degaya wacan salamata bni lakwaci radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa yazaalu اrajulu yadhabu binafsih nin baan ka zuulaynin naftiisa inuu la tago oo kor ula socdo xataa yuktaba fi ljabbaarin ilaa lagu qoro jabbaarinta lagu qoro fayusiibahu fayusiibuhu uu asiibayo ma asaabahum wixii ku dhacay jabbaarinta waqaaba kullu jabbaarin caniid maxaa ya wakaad mi waraahi jahannama waisqaa min maain sadiid yatajarachu ilaa aakhiri waxaas oo kale marka uu isna uu ku dhaco marka isagoo aan waxbaba wax awoodihiyo darajo ba aan haysanin buu isla weynaanayaa markaasaa jabbaarinta lagu darayaa oo ciqaabta jabbaarinta ku dhacdaysa inay ku dhahay sarahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wayadhabu binafsihi an yartaficu wayatakabbar waa kor buu isula soconayaayo waa isweynaysiinaya alimaamu tirmidi ridwaan ullahi calayhi waa wuxuu dhahay xadiidku waa xasan buu dhahay laakiin xadiidku xasan mee xadiidku daciif weeyaan oo dacafahu sheikhu اlalbaniyu fii ضaciif الjaamiع الصغيir wa fi silsilaة الأxaadiiث الضaciifa sababkuna waxaa weeyaan waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho cumar ibnu rashid alyamaami wahuwa ضaciif ayb xadiidkan isago daciif weeyaan baabu xusni اlkhuluq akhlaaq wanaagga qaala allahu tacaala wainaka lacalىa khuluqin cadiim adigu waxaad ku jirtaa ood leedahay akhlaaq wanaagsan alla subxaana wa tacaala rasuulkiisuba ammaanayaayo akhlaaq weyn baad ku jirta ayaad ku kor sugan tahay buu leeyahy wa qaala tacaala waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas dadkii alle uu soo tilmaamayey ee mutaqiinta uu ku sheegay saaricuu ilaa maqfirati min rabbikum jannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin janna noocaasa u tartama oo u degdega buu alla leeyahay markaasu kuwaasuu tiltilmaamayaa iyagoo alle subxaanahu wa tacaala wuxuu soo tilmaamo aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wالdaraa wاlkaadimiin muttaqiintu marka waxaa weeyaan kuwa maalkooda bixiya kolkay xaalad dhibaatale ku jiraan iyo markay xaalad fiican ku jiraanbaba wاlkaadimiina algayr kuwa caradooda qarsado ee carada isku celiya weeyaan wاlcaafiina can الnaas dadkana kuwa iska cafiya wallahu yuxibu lmuxsiniin waxaa la sheegay qiso ahaan loo sheegay ninkii la dhihi jiray caliy bn اlxusein ibn cali bn abi aalib radi allahu canhu ama zaynulcaabidiin loo yaqaanay yaa maalin weyse qaadanayay marka ghulaamkiisabaa biyihi ugu shushubayey biyo aad u kulkulul ayuu ayuu u keenayo markaasuu ku shubay kolkuu ku shubay baa gacantii dubkii uma ka yidhi cali intuu cadhooday buu marka hulaamkii oo kor taagnaa ayuu kor u fiiriyey elcara kor ugu fiiriyey markaasuu hulaamkii baa wuxuu yihi yaa sayidii walkaadimiina algayr markaasuu yidhi kalamtu haydi wاlcaafiina can الnaas qaala cafawtu canka qaala wallahu yuxibu اlmuxsiniin qaal idhab faanta xur raximah اllahu taعala وعn أنس رضي الله عنه qال kاna رsuل الlه صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu jiray أxسن الناasi khلقa dadka ka ugu wanaagsan xagga akhlaaqda ugu wanaagsan yuu ahaa rasuulka alla sala allau alay slam muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu qaal maa masistu ma aanan taabanin diibaajan walaa xariiran dibaajkuna waa nooc xariirta ka mid ahe alyana oo ka jilicsan min kafi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla sala allahu alay slm gacantiisii nucuumadaas uu sheegayaayu waa jildiga sare bay ahayd gacanta nebiga sala allahu alayh wasalam marka yacni jildi nadiif ahoo wuxuu lahaa oo jilicsan ayuu lahaaye mid qalabsan ma lahayn laakiin gacanta xooggeeda gacantiisa xooggeeda waa xoog badnayd oo qofku kolkuu qof salaami iyo si xoog buu u qaban jiray walaa shamintu ma aanan ursanin raa'ixatan caraf ma aanan ursanin qadu weligeed ateeba oo ka udug badan min eh, raa'ixati rasuuli llahi sala allau alay slam walaqad khadamtu rasuula allahi sal lla alay slm rasuulka alle waxaan u adeegay cashra siniin toban sannadood baan u adeegi jiray famaa qaala lii ma aanu idhihin qadu weligii uf uf baa lagu yidhi hadal xun yani ima dhihin walaa qaana lama aanu dhihina lishay-in facaltuhu wax aan sameeyey lima facaltahu maxaad u samaysay weligii ma dhihin walaa lishay lam afcalhu wax aanan samaynin oo ka tegayna ma aanu dhihin halaa facalta kada wax iyo maxaad u samayn weydeyna ima dhihin muttafaqun caleyh ee wuxuu dhihi jiray mxua qadar allah wamaa shaa facal wa can sacb bni jahamata allayfiyi radia allahu hadaytu rasuula allahi sal sl rasuulka alle waxaan u soo ximaaran waxshiyan dameer dibadeed markii loo soo socday xajatu lwadaaci ayuu ninkaa sacb bnu jataama la rasuulka sala allahu alayh wasalam yuu u soo hadeeyey hilib ugaaleed muxuu aha hadda waxaad moodaa neefkii oo dhan inuu usoo hadeeyey mase ayn ahayne misigba ahayd yani xubin hilibkii ka mida usoo hadeeyey faraddahu calaya waa igu diiday falamaa ra'aa maa fii wejhi marka uu arkay waxa wejigayga ku sugan ee naxdin aan arrintaa ka naxay ah wuu ii cudur daartay oo qaala uu yidhi innaa lam naruddahu calayka anagu ma anaan kuugu diidin ilaa annaa xurum ilaa annagu inaan muxrimiin nahay mooyaane si kale ma anaan kuugu diidin yani marka wuu akhlaaq wanaagay sida ka tahay oo uu qof walbaba xaq dhowri jiray marka qofkaasu markuu ka qalbi jabay diidadii ku diiday ugu caddaynaya sababka muttafaqun caleyh sidaa runtaa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam caamu cumrati alqadaa dameerkii dameer dibadeedkii uu dilay abu qataada radia allahu canhu hilibkiisii waxbuu ka cunay nin kaloo bahzi la dhihi jiray ugaadh uu dilayna muxuuha asxaabtiisii waa u qaybiyo qaybsada buu yidhi hoo cuna marka qofka muxrimkiihi ugaadha berriba inuu ugaarsadaa isagu xaaraan bay ka tahay inuu qof ugaarsana ay ku caawiyana xaaraan bay ka tahay laakiin qof hilib uu isagu ugaarsaday oo qof xalaal ahoon isagu muxrim aan ahayn uu dishay hadduu wax ka siiyo inuu qaato ay cunaayo waa u bannaantaho waa yeelay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam marka ninkan kadaa la yidhaaho sacb ibnu jahaama wuxuu ugu diiday nebigu sala allahu alayh waali wasalam abu qataadaba waa ka ka aqbalay marka waxaa weeyaan waxay shuraaxdu ku jawaabaan wuxuu ka baqay nebigu sala lla alay slm ninkaasu inuu isaga daraaddi ugaa uu u dilay lianna waa la socday abu qataada muuna la soconinoo kooxuu nebigu sal lla alay slam meel inay soo maraanoo ka soo alooleeyaanoo cadowga iyo soo fiiriyaan buu u diray ayay ahaayeen iyagoo keligooda oo ka mxuu jeeshkii nebigu sal ly slm hogaaminayay ka baxsan iyo ugaa dhantada heleena uu dilay abu qataada radiallahu canhu kan isagu la socday marka nebigu sal ly slm marka ninka muxrimka a ah marka wixii isagu ugaadhay iyo wixii loo ugaadho o qof atbaacdiisa ka midi khaadimkiisii ah, iyo uu isaga daraaddi u dilo labada inay ka xaraam yihiinba marka tusinayaa ayaa la yidhaahaa muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu wacan الnawaas bni samcaana radia allahu canhu qaal sa'altu rasuula اllahi sal ly slm can اlbiri wاlإثm khayrka iyo sharka ayaan kala su'aalay faqaal albiru xusnu اlkhuluq wاlإثmu ma xaaka fii nafsika wakarihta an yaطalica calayhi الnaas rawaahu muslim xadiidkana waan soo maray oo waan soo marray oo waxaan ku soo marray raqam khamsumiya wa tisciin baan ku soo marray laakiin wax yar isagoo intantada wax yar kolkaa ka duwan oo aanay lahayn sa'altu sa'altu ma ayna ku jirin muxuu aha wuxuun ahaa albir xusn اlkhuluq ka bilaabay inta sa'altu rasul la sl an albiri wاlsmi intaasaa iyadu dheeraadka kada ku ah inta kalese waan kusoo marray xaggaasaan kusoo marray وعn cabdاللahi بn cمr بn الcاaص رضي الله عnهma qاal lam ykun rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم faaxisha walaa mutafaxisha ma aanu ahayn rasuulka alla sl mid faaxisha faaxishka waxaa la yidhaha qofka aan xishoonine waxa laga xishoodo cawraadka iyo cadiraadka iyo camaasha waxyaalaha ku saabsan jimaac iyo waxyaalahaas afka ku caddeeya yaa la yidhaahaa mutafaxishkuna waa ka arrinta iska doontoona faaxishku waa ka isaga dabci u tahay xishood la-aantu mutafaxishkuna waa ka iskaga doontoona arrintaa iska yeelyeele ee si muxuu ahay ha lagugu qosli iyo waxyaalahaas iyo dadka ugu maaday iyo ugu hadalla wa kaana yaquul wuxuuna dhihi jiray ina min khiyaarikum axsanakum akhlaaqa intiina idinku akhyaarsan waxaa ka mid ah intiina idinku akhlaaq wanaagsan muttafaqun calayh wacan abi dardaai radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal maa min shayin afqala maa min shayin wax ma jiro afqala oo kaga culays badan fii miisaani almu'min qofka mu'minka miisaankiisa yowma alqiyaama min xusni اlkhuluq akhlaaq wanaag akhlaaq wanaagga wax ka miisaanka ka cuslayn badan miisaan xasanaadka ma uu jiro cibaadaadka kale marka yani waxayna si ayna u cuslaynin miisaanka ayuu isagu miisaanka cuslaya waina allaha tacaala yubgidu allana waa necab yahay alfaaxisha albadiya qofka faaxishka badiyana waa isku mid waa qofkaan xishoonin ee waxyaalaha xunxun ku hadla rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa xadiidkana waxaa weeya waa sidaa uu sheegay alimaamu tirmidi radi allahu canhu xadiidku صaxiix weeyaan oo صaxaxahu sheikhu اlalbaniy fi saxiix اljaamiع الصغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wاlbadiءu huwa اladii yatakalamu bاlfuxshi wayradiء اlkalaam وعn abi هurayraةa radي allahu canhu qala su-ila rasul lah sl ly slm can akari ma yadkulu الnaasa aljanة waxaa la weydiiyey intan dadka janno gelisa waxa ugu badan shayga ugu badanee jannada dadka geliya qaala markaasuu uhi taqوى اllahi wa xusnu اlkhulq waa cabsida alle iyo akhlaaq wanaagga labadaasa ugu badan dadka badankooda intay ku janno yarxamka allah wa su-ila can akari ma yadkulu الnaasa aljanna annaar waxaana la weydiiyey shayga ugu badan ee dadka naarta geliya qaala markaasuu yidhi alfamu walfarju waa afka iyo farjiga farjigana marka cawrada weeyaan hoose ee weyne darag iyo haweenkabana waa la yidhaha farjina luq ahaan marka loo fiiriyo daloolka la yidhi wixii dalool oo dhan farji waa la yidhaahaa sida labada lugood dhexdooda tarta iyo waxaa la yidhaahaa farji baa la yidhaahaa rawaahu التirmidi وqaala xadiiثun xasanu صaxiix waana xadiidku waa xasan xasan weeye xadiidkanuyo صaxiix ma gaadhsiisne xasanahu sheikh اlalbaniy fi صaxiixi ibni maajah wa silsilaة اlaxaadiiثi الصaxiixa wa غayrihima وcanhu radي allahu canhu qaala akmal الmuؤminiina iimaana axsanhm khulqa dadka mu'miniinta ah ka ugu kaamilsan xagga iimaanka waa ka ugu wanaagsan xagga akhlaaqda wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim kuwiina idinku akhyaarsanna waa kuwiina idinku khayr badan idinku fiican idinku jajaban haweenkooda haweenkooda kuwa idinku fiican haweenkooda idinku dhaqaalayn badan ee ugu dulqaadad badan kuwaasaa idinku fiican rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku waa صaxiix oo صaxaxahu اlalbani fi saxiix اjaamic الصغيir wuxuuna xadiidku ku soo hormaray raqم miئatayn ثamaaniya وسabciin وanhu radي allahu عan caaishaةa radي allahu canha qaalat qaala rasul lah slى الlه alay slm qaalat samictu rasuul اlah sl slm yquul ina almu'mina layudriku bxusni khuluqihi darajaة الصaa'm الqaa'm ina almu'mina qofka mu'minkiihi layudriku wuxuu ku gaaraa bixusni khuluqihi akhlaaq wanaagiisa darajaةa الصaa'm الqaa'm qof tukanaya oo qof sooman oo tukanaya qof sooman oo tukanaya oo salaatuleil iyo tukado oo sunnaha badiya soonka iyo salaada ah darajadiisu ku gaadha rawaahu abu daawuud waana xadiid صaxiixa weeye صaxaxu اlalbaniyu fi صaxiix اljamiع الصغيr wa can abi umaamata albahiliyi radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam ana zaciimun anigu damiin baan u ahay bibeytin fii rabadi اljanna beyt oo jannada dhinaceeda ah hareerteeda ah liman taraka almiraa'a qofka dooda iskaga taga wain kaana muxiqan walow xaqba ha ku taagnaadee qofkii dooda iska daaya walow xataa haddii isagu xaqi uu ku taagan yahay muranka iska dhaafa waxaa weeyaan wuxuu waxaan guri baan damin ugu ahay jannada dhinaceeda dadka qaarkood kaas oo kale marka waxay u qaataan inay doodii ka heleen ma ay garanayaan inuu akhlaaq wanaagiisa iyo doodnacaybta uu isaga daynayaa marka intay hadal ku celceliyaan uu arko inay mutacasibiin yihiin kolkuu iskaga aamuso iyoy u qaadanayaan inuu eh, muxuu ahaay inuu xujadii laga helay wuxuu ku hadlay u garan waayo wain kaana a wa bibaytin guri baan damin ugu hashiyay wasati iljanna jannada bartamaheeda ah liman taraka alkadiba wain kaana maasixa qofkii beenta iska daaya walow xataa aduu kaftamay koleeto kolkuu kaftamay kolku tahay aan beenta sheegin wa fii acla aljanna guri jannada bartankeeda fii acla aljanna jannada dusheeda ku yaallana waxaan ugu ahay damin baan ugu ahay liman xasuna khuluquhu qofkii akhlaaqiisa wanaagsanaata ilan jannadu dabaqaad weeyaan oo kala sarsarayso oo midbatay ka sarayso yaa ka sarraysaa ka fiican ilaa midda ugu sarraysa firdowsihii ay ugu sii fiican tahay rawaahu xadiiثun صaxiixun rawaahu abu dawuuda bisanadin صaxiix waa xadiidku sa waa xasan صaxiix maaha sida uu sheegay sheekh الnawowi radi allahu canhu waxa weye xadiidka صaxiix xasan buu ka dhigaya sheekh اlalbani fi صaxiix اljamiع الصغيir wالzaciim الdaamin zaciim baan ahayd yani waxa weeye waxuu ka wadaa waxaan ugu ahay damiin baan ugu ahay وعn jaabirin radي allahu canhu ana rasul lah sl ly slm qaal ina min axabikum ilaya inta aan idinku jecelahay waxaa ka mid a waaqrabikum minii inta idinku soo kay dhowaansho badan majlisan xagga majliska ywma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa kuwiina idinku fiican xagga akhlaaqda wa ina abgadakum ilaya kuwa laydinku nacay badan yahay xaggayga wa abcadakum minii idinkana kay fogoy ywma alqiyaama alsarsaaruun kuwa waxaa weye hadalka badan wاlmutashadiquun kuwa hadalka balballaadhiya wاlmutafayhiquun kuwa isdibiriya is-aaraya ee mutakabiriinta qaaluu ya rasuula allah calimna asarsaaruuna wاlmutashadiquun waan garannay sarsaarintiiyo mutashadiqiintae fama almutafayhiquun mutafayhiquunna maxay yihiin luqadaasay garan waayeen len kastoo rag carbeed ay ahaayeen haddana afka waa la kala badiyaayo qofku afkii uu ku dhashay yaa badan oo gobolku ku dhashaa laga isticmaalayna gobollo kale laga isticmaala baa jira oo ka qarsoomaya markaasay weydiiyeen qaala markaasuu wuxuu yidhi almutakabiruun waa kuwa isdibiriya wa isweynaysiiye weeyaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidku xasan weeyaan buu yidhi waana sidaa uu sheegay oo xadiidku waa xasan xasanahu sheikhu اlalbani fii صaxiix اljaamiع الصaغيir waxaana filaya xadidkan inoo soo hormaray ya haye ma soo hormar noo cusubya marka aلtharsaaruun aلtharsaaru huwa kahiiru اlkalaami takalufan waa midka hadalka badan ee laakiin iska doondoon hadalbanida iska doondoonaya wاlmutashadiqu waxaa weeye almutataawilu calى الnaasi bikalaamihi qofka dadka ka hadal badiy hadalka inuu kaga sarreeyo ku madax ah jebiya raba weeyaan wayatakallamu bimil'i fiihi afkiisa oo buuxo ku hadlaayo oo tafaasuxan wa tacdiiman likalaamihi fasaxa iska keenid iyo hadalkiisa uu weynaynayo waalmutafayhiqu asluhu min alfahqi wa huwa alimtilaa'u buuxsanka weeyaan wa huwa aladii yamla'u famahu bilkalaam wayatawasacu fiihi hadalka badinaya durkisanaya wa yuqribu fiihi waxyaala qariiba la imaanaya takaburan wairtifaacan waidhaaran lilfadiilati calى gayrihi وrawى التirmidiyu can cabdالlahi bn الmubaaraki raximah اllahu taعala fi tafsiri xusni الkhلq qaala inuu yidhi huwa طalaaqaة اlwجhi wa badl اlmacruufi wa kaf اlأda khalaq wanaagaas isagoo fasiraya buu wuxuu yidhi ibn mubaarak radi allahu canhu waxa weeyaan waa wejiga oo dadka loo furfura iyo khayrka oo dadka la siiyo oo la caawiyo iyo dhibka oo laga ceshado sidaasuu ku sheegay xusnulkhuluq baabu اlxilmi wاlanaah wاrifq dulqaadadka iyo deganaan deganaanta iyo dhimrinta labadaas saddexdaas ku saabsan yahay qaala allahu tacaala wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaasi wallahu yuxib اlmuxsiniin waa soo maray waqaala tacaala khud ilcafwa waamur bilcurfi wacdad can iljaahiliin iyana waa soo maray aayaddii uu soo deliishaday ninki la dhihi jiray xuru bnu qays wa qaala tacaala walaa tastawi alxasanatu walaa sayi'a ma sinna xasanada iyo sayi'ada ma sinna idfac ku reeb oo ka horgee bilatii hiya axsan midda wanaagga badan yacni qofkii xumaah kugu sameeyey mid wanaagsan ka horgee oo xumaa xumaa ka horgeyn xumaa xuma ha ku daaficin faإida aladii baynaka wa baynahu cadaawa waxaa mur soo odhanaya oo soo baxaya isagu oo kii adiyo isaga dhexdiina colaadi ay ahayd kaأnnahu waliyun xamiim sidii muxuu uu yahay qariib qariib aad iyo u dhow qaraabo aad qaraabaysa u dhowdahay oo kale ah wamaa yulaqaahaa lamana siiya arrintaa iyadaa ila aladiina sabaruu kuwa sabray mooyaane wamaa yulaqaaha lama siiyo ilaa duu xadin cadiim nin nasiib weyn la mooyaane arrintaa waxaa un la siiyaa qof nasiib weyn leh oo sabray baa arrintaa helaya wa qaala tacaala walaman sabra wagafar ina dalika la min cazmi lumuur iyadana waa soo maray wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal ly slam liashaji cabdilqays wafdiga cabdilqays ninkii dakarnaha ee ku jiray almundir la dhihi jiray radi allahu canhu yuu wuxuu ku yidhi ina fiika khaslatayni yuxibuhuma allah alxilm walanaa adugu waxaad leedahay laba walxadood oo alla uu jecel yahay oo labadaasuna ay yihiin deganaan iyo dulqaad deganaan iyo dulqaad baada marka labadaas alla waa jecel yahay wooda rawahu muslim marka waxaanu yidhi ninkaas walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh